bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatih أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuخi akhirhm shaykhuna الshaykhu صالح بn cbd لlah الcusaymi غafar allah lah wlahm جamiعا bsnaadi kuli minhm ilى smina can arn dinar can abi qabusa mula cbdlah bn cami caas cbdlah bn cami caasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wali wslm الraximuun yrxamhm الرaxman irxamu man fi lardi xkm الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biqraahi usuul mutuun khaasatan usuul xadiid mustafa wa rasuul mujtaba sala allahu caleyh wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin yafuz bisacadati alcajl ajl fahada huwa almajlis alraabic walcishruun min majaalis iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim sunna nabowiya fii leylati sabti athani cashar min shahri muxaram cami alfin arbacmiya arbacin hijrati mustafa sala allahu aleyh wasalam dimna silsila duruus xadiid mustafa sala allahu aleyh wasalam bada bikitabi arbacin waintaha bisunna saxiixayn ysr allah اitmaam wاlkmaal wrزqna fi اlqwl اlcamal inahu samiic mujiib dacwaat majliskan waa majliskii afar iyo labaatanaad ee majaalistulmarkii sharaxa koobnay kitaabka macaalim suna nabowiya habeenkana waa habeen sabti ah laba iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol iyo afartanka hijrada nabigeena sala allahu caleyh wali wasalam waxaan soo bilownay cashirkii hore tafsiirkii ayaan soo bilownay kitaabu tafsiir ayaan soo bilownay Eh, abwaabta aan soo marin waxaa kamid ahaa baabu man fasara alqur'aana bira'yihi qofka ra'yigiisa qur-aan ku fasira suurat alfaatixa tafsiirkeeda ayaan soo marnay caawana insha allahu tacala waxaan bilaabi doonaa suurat lbaqara majaalis soo socota ilaa toban majlis inay gaaraan laga yaabo waxaan ku jiri doonaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah ayaan ku jiri doonaa insha allahu tacaala iyo nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam amaba saxaabadii amaba taabiciintii iyo tabcu latbaaci wixii tafsiirka ay ka yidhaahdeen wixii ku soo arooray qeyb ka mid aan insha allahu tacala geli doonaa suuratu lbaqara suuratu lbaqara tafsiirkeeda haadaa maxalu ibtidaa'ihi weeyaan qowluhu tacaala qowlka alla uu yidhi daalika alkitaabu laa rayba fiih tafsiirkeeda wuxuu yahay daalika kaasaytu alkitaabu kitaab weeyaan laa rayba shaki kuma sugna fiihi isaga gudihiisa xadiidka shan boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad kha ayuu yihi khaadan macnaheedu waxaa weeyaan akhrajahu lbukhaariyi akhrajahu lbukhaariyu tacliiqa nacam a mucalaqaat bukhaari xaadiista uu wariyay waa laba qeybood amaba wixii kusoo arooro qeyb waa qeyb musnad ahoo nabiga loo tiiri sala allahu alayh ali wasalam oona mutasila xadaanaa xadaanaa xadaanaa xadaanaa abu hurayra can rasuli sal slm saas kale qeybna waxaa weeyaan imaam bukhaari uu soo boda wuxuu leeyahay qaala nabiyu sal allahu alay slam amaba wuxuu leeyahay qaala shaaficiyu tusaale ahaan amaba wuxuu leeyahay qaala macmar rashid oo kale saasuu marka taa iyada mucalaqaadka bukhaari ayaa la kuwa soo raaraca oo oonan xiriirsanayn mucalaqaadka waa kuwa raaraca weyaan almucalaq ashay aladii tacalaqa walaysa mutasilan waa shay soo raaraca marka mucalaqaadka iyaga marka laba qaybood ay u qeybsamaan amaba dhowr qaybood ay u qeybsamaan qeyba koobaad waa qeyb shardiga bukhaari aanan ku soo aroorin shardiga bukhari aan kusoo aroorino shardiga ahlu sunanka uu ku soo arooray oo laakiin saxiixa qaar waa xasan qaar waxaa laga yaabaa inay daciif yihiin suuragal weyaan khaasatan markii ay yihiin waxyaabaha la xiriira taabiciinta iyo saxaabada iyo aaaartooda la xiriira marka mucalaqaadka bukhaariga ha haddii aad aragto waxaa weeyaan waa mucalaqaadka bukhaari marka shardiga bukhaari ma oofsanin saa in loola socdo waa muhiim weyaan laakiin inuu saxiix yahay inuusan ahayn qeybtan hoose ayaa insha allahu tacala aan ka ogaan doonaa xadiid shan boqol iyo saddex iyo todobaatanaad kha can macmar waxaa lagu wariyay macmar ibnu rashid weeyaan waa raggii hiqaadka ka mid ayuu ka mid ahaa raximah llahu wuxuu akhriyey qowla llahi tacaala dalika alkitaab hudan lilmuttaqiin laa rayba fi tilka aayaat tilka aayaat intaas ayuu fasiraya marka sidii asaga tafsiirka u arkay uu fasiraya weyaan amaba uu saxaabadii kasoo naqliyey iyo raggii ka horreeyey qaala macmar wuxuu dalika alkitaab macnaheeda waxaa weeyaan hada alkitaab kitaabkan weyaan waa kitaabkan qur-aanka ah kitaabkan qur-aanka weyaan hudan lilmuttaqiina bayaanun waa cadayn wa dilaalatun iyo tusaalayn lilmuttaqiina alla ka baqa u tusaaleeya weyaan laa rayba fiihi ay laa shaka fiihi wax shaki kuma sugna aayaatu tilka aayaat tilka ayaad macneed waxaa weyaan yacni haadihi aclaamu اlqur'aan qur-aanka calaamooyinkiisa iyo tusaalooyinkiisa weyaan ayuu kala jooda ayuu leeyahay rabbiga subxaana wa tacaala bukhaari ayaa soo saaray kitaab tawxiid baabka lix iyo afartanaad qowluhu tacala qowlka uu yidhi wautuu waxaa la siiyey ahlu jannadii bihi himaarti iyo nicmadi iyo khayraadki iyo abaalmarkii la siiyey mutashaabihan xaal u yahay mid isu eg raashinkii himaarti iyo khayrkii loo keenayay ayaa markii ilaahay subxana wa tacaala uuu necmeeyey imaar baa loo keeni kadibna tu kalaa loo keeni tu ayaa loo keeni khudaar baa loo keeni tu duwan laakiin markii midabka koro la eego oo wax isku wada eg mutashaabi isagoo ayaa loo keena weyaan watuwaalisi bihi isaga imaartaas mutashaabihan xaal uu isu eg xadiidka shan boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can abulcaliya waxaa laga wariyey ama qaala abulcaliyata wuxuu yidhi kulamaa rusiquu macnaheeda waxaa weeyaan utuu markii loo keeno oo la siiyo bishayin shay uma intaa kadib utu kadibna waxaa la siina biaakhara mid kale qaaluu waxay yidhahdaan haadaa kan dambe oo noola keenay alladii kaasoo rusuqnaa nagula irsaaqay min qabli horaan haadaa kanaytu hadda noola keenay alladii kii weyaan rusuqnaa nagula irsaaqay min qabli horaan kii horaan noola siiyey weyaankan laftarkiisa utiinaa min qabli horaan ayaa kan noola keenay oo utuu markaas alle wuxuu yidhi wa waa la siiyey loo keenay bihi shayga isaga ah iyo nicmadaas iyo barwaaqadaas mutashaabihan xaala wey mid isu eg macnihiisi muxuu yahay yushbihu bacduhu bacdan barkii barka kale ayuu u egyahay wayakhtalifu wuxuu ku kala duwan yahy marka fi طucuumi xagga dhadhanka muuqaalkii iyo midibkii waa isleeyahay laakin xagga dhadhanka fashatana bayna mushariqin wa muqaribin aad baa u kala duwan yahay weyaan marka dhadhankii isku nooc ma ahan laakiin shakligii iyo muuqaalkii ayaa laga yaabaa inay isku egyihiin ama isu egyihiin weyaan qowluhu tacala qowlka all uu yidhi suurat albaqara ayaan weli ku jirnaaye fatalaqa aadamu min rabbihi kalimaat macnaheed waxay ta weeyaan xadiidka shan boqol iyo amaba aharka shan boqol iyo todoba iyo todobaad shan iyo toddobaatanaad qaala abulcaliyata wuxuu yidhi fatalaqa aadamu aadam wuxuu kala kulmay min rabbihi rabbigiis kalimaatin kalimooyin fa huwa isaga qowluhu tacala qowlka alla yidhi weeyaan rabbanaa dalamnaa anfusanaa hadalkaas weeyaan rabbanaa rabbiga nagow dalamnaa waan dulminay anfusanaa nafyaalkanaga qowluhu tacala qowlka aluu yidhi wadkhulu albaaba sujadan waquluu xita wadkhuluu gala albaaba albaabka baytalmaqdis gala sujadan xaala kownikum saajidiin adinkoo sujuudsan gala weeyaan waquluu kadibna waxaad tirahdaan xitatun rabbi waxaan ku weydiisanayna dembi dhaaf dhaha weeyaan saasuu rabbigan subxaana wa tacala markii baytlmaqdes gala uu lahaa ayuu amarku siiyey niminka reer bani israiil laakiin maxaa dhacay fabadela aladiina dalamuu qowlan hayra aladii qiila lahum waa ka marka شaن boqol iyo lix iyo todobaatanaad can abi hurayrata waxaa la wariy cbdiraman skhdowsi radia allahu taala an qal wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm qiila waxaa loo yidhi libani israa'iila reer bani israiil waxaa loo yidhi rabbi baa uu dhihi subxaana wa tacala ama ku dhihi udkhulu lbaaba albaabka baytulmaqdis gala sujadan adinka oo sujuudsan waquuluu waxaad tidhahdaan xitatun rabbiyo waxaan ku weydiisanaynaa inaad dembiyaalka naga dhaafto saas dhaha adinkaoo ilaahu dambidhaafna siina dhaha sidaas marka baytulmaqdes iyo nicmada lidin siiyo gaalada lidinkaga qaaday saas marka muxuu ah ku dhaqma ayaa lagu yidhi amarkaas ayaa la siiyey kadibna maxaa dhacay fabadaluu way badeleen yahudi fa dakhaluu way galeen magaaladii baytulmaqdes yazxafuuna ayagoo muxuu ahaa siqayaan oo salka ku siqayaan yazxafuuna ayag ku siqayaan calaa astaahihim si muxuu aha gadaal ayagoo ku siqayaan dabadooda ay ku siqayaan beriberi ayagoo ku siqayaan ayay galeen weyaan wa qaaluu kadibna waxay yidhahdeen xabbatun xabad ayaan ku rabbiyow haruur oo fii shacratin tin ku dhex jir <laughs> markaadi bal adduunku xataa fahmi kara maaha wax xataa macno le waa istihzaa waa wa imcaanun fi listihzaa waxaa weeyaan meesha ugu xeelka dheer jeesjees lagu jeesjeesa amarka alla subxaana wa tacala niminkan yahuudda horeysaan u sheegnay oodna taqaanaan imtixaan weeyaan ilaahay subxana wa tacala intuu khalqay inta hadda qur-aanka noogala sheegay sunnada nabigeena sal ll ly slm intuu qolyahaas fadilay intuu ilaahay karaamay subxaana wa tacaala id uu karaamay lama arka adduunkan inta koleyba nusuusta qur-aanka lagu arkay iyo axaadiista nabigeena sal slm maca daalika cid haddana ka jasaarsan oo ka qaab darana weli inta la arkay yaraan badna yaraan badana adduunka ummad yacni cirka shimbiro salan iyo muxuu aha digaag salan iyo hilib salan cirka looga soo daadini ayagoon shan la bixin ayagoon xataa meel waxba samaynin oo waxaa weeyaan malab cirka looga keeni oo saa looga nicmeeyey oo markii ay biyo u baahdaan dhagaxi ayaa lagu dhufanaya markaas toban qabiilo ee kale ahaayeen biyihii ay kasoo burqanayaan biyihii oo aada nadiif ah wahaakada nicam aan la koobi karin loo kala dhambalay baddi oo la mariyey fircooni raggiisi la halaagay yacni waxyaabaha ilaahay uusiiy subxaana wa tacala la koobi karin maca dalika la soo taagan beyt ilmaqdes waxaa la yidhi gala fa idaa dakhaltumuu fa inakum haalibuun idhab anta warabuka faqaatila adiga rabbigaa bax oo dagaalama annaga halkaanaan kugu sugaynaa waa ragga afkooda eh, mxuuah laga maqlay waa qolyihii waxaa weyaan waid nataqna ljamalu fowqahum kaana dulla dhagaxii mxuu ahaa buurti si gaalnimo ay ugu dhimani ayaa waxaa weyaan buur dhana lasoo qaaday korkooda saad loo keenay markaasaa la yidhi rumeeya intaa waxaa loo diidayaa in la halaago marka wahaakada yani boqolaal iyo kumanaan nicmo oon la koobi karin rabbi gale subxana wa tacaala wafadalnaahum cala alcaalamiin makhluuqaadkii amaba caalamka asaga intay joogtay marka ayadaa ayaad ilaahay ka sarmari subxaana wa tacaala inta nabi oo laga soo saaray arka reer bani waxaa laga yaabaa hal mar in laba nabi loo soo saaro oo yaxya iyo ciisa oo kale waa laba nebi isku xillina waa ahayn reer bani israil ayaa lasoo wada saaray bal arka marka waa kada marka nimankaas iyagoo noocaas nicmadaas loo galay ayaa maca dalik jasaarnimada iyo alla kucasinta aan weligood tabar looga helayn meeshii gala la yidhi marka baytlmaqdes adinka oo muxuu ahaa sujuudsan oo khuduucsan gala la yidhi ayaa waxaa way dabadaba ay ku socdaan xagga ficilka way khilaafeen kow tan labaadna waxaad tidhahdaan xitatun rabbi oo dambidhaaf aan gudaysana dembiga noo dhaaf waxay ku badasheen xintatun min fii shacra bal adiga xataa macno la fahmi kara maaha ya macno la fahmi kara maaha qof haddii aad tirahda bismi illahi dhah kadibna hadal aan eh, mxuu ahaa aan la fahmi karin uu ku dhaha yani waa mushkilad moogta ama qofka alxamdulilahi dhah oo qur-aan haddii aad baraysa kadibna uu ku yihahdo muxuu ahaa waxyaaba aan la fahmi karin uu sheegay waa la yaab mogta waa jeesjeeskii ugu dambeeyey marka nimankaas waxaas ay la imaadeen inkaar qabooyin weeyaan cuquubad rag ay ku dhacday kadibna waxaa weyaan rabbi uu bedelay subxaana wa tacaala kunuu qiradatan kunuu qiradatan khaasi'iin daanyeera duloobay noqda waxaa weyaan waa ta rab u yihi subxaana wa tacaala waayahay waayahay xadiidka amaba qowluhu tacala qowlka lagu yihi udcuu lanaa rabbaka yubayin lanaa mahiya haddana waa iyaga meel kale ha aadina waxaa soo taagan oo qofbaa maxua nin baa la dilay markii ninka la dilay cidda disha garan waayeen kadibna sidii lagu garta muxuu ahaa markii ay culsaatay nabiga iyo amar bixiyo wuxuu dhahay waxaad yeelaysaa neef loo soo qabte kadibna gowraca markaad gowracdaan qeyb ka mid ah, a jirkiisa ku dhufta meydkii kadibna qofkii isaga ayaa sheegi doona intaasaa la amray markaasaa waxaa weyaan afkay furteen say u egta neefka looda sa u egyahay mxuu ahaa noociisa noo cadday kan kala miya nooca miya wahaakada waa iskaga dhexdarsameen oo xataa kalama garan karno wax aan loo joogin oo uun adiga mxuu aan la farin ayay qoorta la galeen eega marka udcu noo tuug noo lana annaga rabbaka rabbiga yubayin hanoo cadey lanaa anaga maahiya neefka looda wixii ay tahay nooceeda hanoo cadeeye rabbi noo bari ay yidhaahdeen aarka shan boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad qaala abulcaliyata wuxuu yidhi alcawaanu cawaanun bayna dalika soomahn marka qisadii laga warramayay rabbi uu ka warramaya subxaana wa tacaala cawaanun bayna dalika waa tii dhowr muxua su intay weydiiyeen kadibna jawaabihii la siinaayey cawaanun macnaheeda waxaa weeyaan annasafu kan uu dhexdhexeeyo bayna albikri neefka uubka ah wlharimati wlharimati iyo neefka muxuu ahaa gaboobay neefka udhexeeya ayaa la yidhahdaa cawaanka neefka muxuu ugubka ah wali aanan dhalin iyo waxaa weeyaan neefka baxay oo haba laga sugayn inuu dib u dhala neef udheeeyo lo udhexeeya weyaan faaqicun faaqicu lownaha soomahin faaqicun ay saafin uu saafi yahay laa daluulun macnaheeda waxaa weeyaan lam yudalilha alcamalu shaqadii beerafalkii aynan muxuu ahaa tabardhigin ama tabarbeelinin oy dulaynin waayahay tuhiiru larda macnaheeda laysat ma ahaanin bidaluulin mid dulaysan oo oo mxuu aad loo mxuua rafaadiyey oo tuhiiru fasha alarda dhulka fasha walaa tacmalu aanan ka shaqaynin fi lxari xagga beeraha beerahan ku shaqaynin musalamatun mid laga badbaadiyay min alcuyuubi ceebaha weyaan laa shiyata ay laa bayaad cadaan ma laha shiyada waa bayaad weyaan laa shiyata bayaad cadaan weyaan safraau faaqicu lowna sooma in shita haddii aad doonta sawdaau waad ku tilmaami oo tafsiirkeeda sawdaau waad dhihi kartaa safraau mid boorowsan soomahin laakiin sidoo kale safraau mid madowna waa la dhihi karaa waxaa marka uu macnahaad ka soo qaadana jimaalatun sufr soomahin jimaalatun Eh, sufrigaas marka waa madow saas ayaa loola jeeda weyaan marka tafsiirkan saxaabadii ama taabiciintii ama tabalcadbaaci sida ay ku fasireen aayaadka qur-aanka kariimka ah ayaa marka noola ishaaraya oo noola tilmaamaya qaarna rabbiga qaarna uu nabigeena ku fasiray sala allahu caleyh waali waslem qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi fawaylun waadi naareed iyo halaag liladiina kuwa ayuu u sugnaadee yaktubuuna qoraya an boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad can ibn cabaas waxaa lg cbdullahi bn cabaas ibni cabdilmualib ibni cami nabiy sal l slem fii qowlihi qowlka alla uu yidhi fawaylu liladiina yaktumuuna kitaaba biaydiihim fawaylun waadinaareed liladiina kuwa ayuu u sugnaaday yaktubuuna qorayn alkitaaba kitaabka biaydiihim gacmooda ku qoraayeen uma intaa kadibna yaquuluuna dhahayeen haadaa qoraalkan min cindi illah allaagtiisa ayuu ka ahaaday liyashtaruu inay ku iibsadaan bihi qoraalka isaga ama kitaabka alleh amanan qaliilan aad u yar weeyaan qaala wuxuu yidhi axbaaru lyahuud qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn cabaas axbaaru lyahuudi niminki yahuda culimadoodii alxabru alcaalim biluqatihim weeyaan axbaaru lyahuudi yahuudda muxuu ah culimadoodii wajaduu waxay ka heleen sifata muxamadin nabi muxamed sala allahu alay slam tilmaamtiisa maktuuban mid ku isagoo ahay heleen fi tawraati tawraat kitaabka ay lahaayeen kitaabkooda tawraat ah oo lagu soo dejiyey nabi muxamed alayhi sala slam tilmaamtiisoo dhammaashtirna ay ka heleen tilmaamtis ay ahayd akxala mid akxala alcayni indhihiisa ay kuulan yihiin oo indha waweyn indho fiican oo qurux badan laha weeyaan rabcatan dhexdhexaad ah dhirir iyo gaabi buuri iyo muxuu ahaa caatanimo u dhexee rabcada waa dhexdhexaad jacda shacri timihiisa ay yara adayg xigan yihiin gardha adayga tanaan ahna weeyaan timaha bistaoo kala daadana ma ahan timaha jareerka oo muxuu ahaa qadqadkana ma ahan waa timadan balweyn soomaalida ay dhahaan dhedheaadka timihiis ay noocaas yihiin waayahay saasay ku heleen xasan alweji weji wejigiisu aad u badan yahay falamaa goortii wajaduuhu ay ku heleen tilmaamtiisa fi towraat towraat maxowhu way tireen xasadan xaasidnimo awgeed ay u tireen xasadan liajli xasad xasad dartiis ay u tireen iyo wabaqyan mxuuah qooq iyo mxuuaha kibir dartiis ay u tirtireen weyaan faataahum kadibna waxaa u yimid nafarun kooxoo min quraysh reer quraysh ayaa u yimaadeen min ahli makata ree ahlu maka ah ama reer maka ah fa qaaluu waxay yidhahdeen tajiduuna ay atajiduuna miyaad ku helaysaan ood ku aragtaan fi towraat towraat nebiya nebi oo mina annaga reer quraysh nagala soo saari towraad miyaad ku aragteen nabi annaga xagga naga laga soo saari doona reer quraysh ka soo dhex bixi doona miyaad ku aragteen towraat fa qaaluu waxay yidhahen qowlan hayr aladii qiila lahum aslan inay wax bedelaan kitaabka ay bedelaan qowlka ay bedelaan amarka alla ay bedelaan ficilka lafal ay bedelaan waa dhaqan ay leeyihiin sideedaba tabdiilka iyo taxriifka waa dhaqan ay leeyihiin waayahay faqaaluu waxay idhan tajiduuna miyaad fi towraat towraat nebiya nabi oo mina annaga reer quraysh nagala soo saaro faqaluu waxay idhi nacam haa najiduhu waan helaynaa tawiilan mid badan asraqa muxuu cagaaran indhaha iyo meelay noqotaba sibta shacri timihiis ay aad bis u yihiin oo aad mxuuaha tima kala fakani ay yihiin fa ankarat qurayshun quraysh waa inkartay wa qaalu waxay yidhahdeen laysa haada mina kan annaga xaggeena kama ahan mid noocaas annaga maba naga dhalin bal eega intaas intii ay mxuu ahay ay u sheegi ay dhihi lahaayeen intii ay xaasisnimo darteed u diideen saas weeyaan kadibna rabbi muxuu yidhi subxaana wa tacaala fawaylun liladiina yaktubuuna kitaaba biaydiihim uma yaquuluuna hada min cindi lah liyashtaruu bihi amanan qaliila faweylun lahum mima katabat aydiihim waweylun lahum mima yagsibuun marka cadaabkaas ay leeyihiin weyaan almukhtaara dya almaqdisi fi lmukhtaara ayuu kusoo saaray waana xadiis sanadkii saxiixi weyaan qowluhu tacala qowlka allau yidhi fa inamaa tuwalluu meel alle meeshaad u jeesataan fa tama meesha ayada wejhullaahi weyaan nacam xadiis shan boqol iyo hahay xadiis shan boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can caamir waxaa laga wariyay ibnu rabiicata qaal wuxu caamir radia allahu taala anu arda kunnaa waxaan ahanay maca nabiyi nabigan ayaan la jirnay sal sl fi safarin safar ayaan nabigan la jirnay fii leylatin habeen mudlimatin aad mugdiyo ah. falam nadri ma aanan garanin ayna alqibla qiblada dhanka ay tahay ma aanan garanin markii safar la yahayna dadka dhan nabiga agtiisa joogaanay waa la kala yaro fogfog yahay oo deegaanada ayaa kala yaro durugsan weyaan falam nadri ma aanan garanin ayna alqiblatu qiblada meesha ay tahay ma aanan garanin fasallaa wuu tukaday kullu rajulin nin la arko minha annaga naga mid a xaalihi dhankii aad mxuu u xaaladiisa ayuu ku tukaday sidii asaga ula muuqatay ayuu ku tukaday falamaa goortii asbaxna aan waa bariisanay dakarna dalika linabiyi nabiga ayaan u sheegnay sal alla alay slam fanazla waxaa soo degay marka qowluhu tacaala fa aynamaa meel alla meesha tawallu aad u fa tama dhanka asaga wajhullahi weeyaan qiblada alle dhankaas weyaan meesha hadii aadba garan weydaan meesha aad u dukateen ilaahay subxana wa tacaala waa meel loo qaabilo oo ilahi subxana wataala idinka aqbalaya weyaan imaam tirmidi ibnu maaja ee soo saaray xadiidka waa xadiid xasan weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu wa qaaluu ittakhada allahu walada subxaanah wa qaaluu waxay yidhahdeen gaaladii ittakhada wuu yeeshay allahu alla weyne waladan cunug ayuu yeeshay subxaanahu ilaahay nasahnaantii ood cunug iyo wixii la mida ka nasahan yahay ka shan boqol iyo siddeetanaad ibn cabaas waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhuma can inabi nabigan wuxuu ka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi qaala allahu alla weyne kadabani waxaa beeniyey kadabani wuu ibeeniyey ibnu aadama ina aadam wuu ibeeniyey walam yakun lahu umana sugnan saxna ma ahayn lahu isaga daalika inuu ibeeniye sax ma ahan garna ma ahan weyaan wa shatamani wuu icaayey walam yakun uma habboonayn lahu isaga daalika inuu icaayana gar ma ahayn weyaan fa ama takdiibu beenintiis mi iyaay anay u ibeeniyey fazacama wuxuu sheegay annii aniga laa aqdiru inaanan awoodin an uciidahu inaan soo celiy kamaa kaana siduu ahaa inuu soo aidaa mitnaa wa kunaa turaaba wacidaama dalika rajcun baciid ya markii aan muxuu ahaa dhibanno oon turaab noqonna in nala soo celiyo waa arrin aad u fog saawatii ay diideen marka anii aniga laa aqdiru inaan awoodin an uciida inaan soo celiyo kamaa kaana siduu ahaa wa amaa shatmuhu caymia iyaaya aniga fa qowluhu dhihitaanka u dhahay wayaan lii aniga inuu ii waladun wuxuu le rabbi wa qaaluu ittakhada allaahu waladan fasubaani nasahnaantay an atakida inaan yeesho saaxibatan xaas aw waladan ama canug aan yeesho waan ka nasahan ayuu rabbi subana wataalaadsi imaam buhari adiis soo saara weyaan qowluhu tacala qowlka allow yidhi aladiina kuwii aataynahum alkitaaba yatluuna xaqa tilaawati aladiina akhyaarti aataynahum aan siinay alkitaaba kitaabka yatluuna way akhrinayaan kitaabka xaqa tilaawatihi akhrintiisa dhabta ah oo xaqay akhrinayaan weeyaan aharka an boqoliyo ko iyo sideetanaad can abi raziin waxaa laga wariyey raximahullah qal wuxu abi raziin markuu fasiray qowluhu tacaala yatluunahu xaqa tilaawatihi yatabicuunahu way raacayaan yacmaluuna way ku camal falayaan bihi isaga xaqa camalihi camalkiisa dhabtay ku camal falayaan aladiina aataynahum alkitaab yatluunahu xaqa tilaawatihi macnihiis waxaa weya waa kuwa akhyaarta ah oo qur-aanka la siiyey kuwa iyaga qur-aankii camalfalka ay raacayaan uguna camalfalayaan saas ayaa loo jeeda ayuu leeyahay raximahullah aarka an boqol iyo laba iyo sideetanaad can ibn cabaas waxaa lagu yih cbdullahi bn cabaas bn cabdilmualib fii qowlihi aladiina aataynahum alkitaab yatluunahu xaqa tilaawatihi qaal wuxuu yidhi yuxiluuna way xalaal yeelayaan xalaalahu wuxuu qur-aan ka dhigay xalaal ahaan bay u isticmaalayaan oy banaynayaan wayuxarimuuna way xaaraan yeelayaan xaraamahu wuxuu qur-aanka xaaraan ka dhigay in xaaraannimo ay u ictiqaadan uga dhaqmayaan walaa yuxarifuunahu mana bedelaan can mawaadicihi boos meelihiisa kama bedelaan oo sida yahuudda ay samaysay ma yeelaan weyaan alxaakim fii qowluhu tacala qowlka all u yidhi wakadalika sidaasoo kale ayaan jacalnaakum idinka yeelna ummatan ummad wasatan dhexdhexaada dib waxaan ugu noqonaya niminkan yahuudda yahuud ilaahay nicmada uu siiy ilaa maanta ay la socotaa la socda ilaa la joog adduunka waxaa weeyaan yahuudda ku nool marka laisku dara adduunka dhan oo afar iyo toban milyan arbacatashar dhan marka laisku dara kuwa hadda falastiin qabsaday oo haysto baytalmaqdis todoba milyan agagaarkeeda weyaan inta badanna maraykana joogaan adduunyada kale marka kukala firaarsan yihiin markii laisku ururiyo afariy toban milyan agagaarkeeda wayar maca dalika adduunka dhanna maanta ayagaa ilahay gacantu geli maamulka adduunka ilaah baa maamulo laakiin dhaqaalihii xagga miidiyihii xagga hubkii xagga muxuu ahaa madaxdii inay ayaga keenaan ayna siibaan wamaa ilaa dalika ilahay gacantu geli subana ilaa maantadaan la joog ilaa maantadaan la joog arka afariy toban milyan umad la eg adduunka dhanna muxuu ahaa nin walbuu ka kaadinaya hadda mxuu ahaa kuwaan madaxda oo ad aragtay oonan xishoonaynin oo xataa dhar ka dhigteen ayaga ka dambeeya ayagaa amar siinayaan saas yeelay leeyihin ya kii ay rabaanna waxaa weeyaan eh, waxay u diyaarinayaan shirqooloo ay ka tuurayaan wamaa ilaa dalika ummadahan hadda ad aragteenoo butaamayaan oo diin iyo adduunyo aanan eegaynin kursiga isaga ay leeyihin annagaa idinku hayn haddii kale sidaa rabta sidaa mxuu aan rabna yeela haddii kursiga idin dhaafinayna wax kale maaha waa inta iyad ah calumuum marka niminka yahuudda ilaahay subxana wataala nicam badan buu u galay oon la ay ku kufriyeen ofadlnahum cala caalamiin caalamiin zamanihim mooyaan maca dalika imtiaan imtiaan ambiyadii xataa ka baxsan loo xigsaday ay laynayaan oy madax inta nabi ambiyada alle ka mid a ah, oo intay qoorta laga jaray madaxiisa naag dhilo ah loo hadiyey ayaa dhacday iyaga ambiyadooda ka mid a ah. ayaga ay sameeyeen ya fariiqan kadabtum wa fariiqan taqtuluun qaarna waa ti aad beenayseen qaarna aad laynaysaan marka niminka reer been israil waxaa weeyaan waa xujo waa imtixaan weyaan nacam waa nimankii markii fircoon lasoo dhaafiyey meeshii oo laga soo bixiyey oo indhahooda ayagoo u jooda inta biyihii loo kala qaaday laba buurood looga dhigay ka dawdi lcadiim kadibna lasoo mariyey fircawn ood ogsoontihiin ana rabbakum alaclaa ayaga mxuu xaaladda ogaanta mariyey la halaagay ayagoo u jooda markay laba tallaabo qaadeenna kadibna soo maray qolyo geedo ag fadhiyana caabudayaan maxay yidhahdeen marka ijcal lanaa ilahan kamaa lahum aaliha muusow anagana ilaahay qolya leeyahy annaga ilah noo marka qolyahaas qalbigooda muxuu yahay waa wax aan aan la tilmaami karin waxaad ku tilmaanto ma garanaysa qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi sidaas oo kale jacalnaakum waxaan ummatan ummad wasadan dhexdhexaad weeyaan xadiidka eh, shan boqol iyo sideed iyo muxuua ah, shan eh, saddex iyo siddeetanaad can abi sacuud la wari sacad ibn malik ibni sinaan qala wuxu abi saciid qaala rasul rasulka al wuxu yidhi sal l slm yudcaa waxaa loo nabi nuux ayaa loo yeeri doonaa yowma alqiyamati maalinta qiyaama fayaquulu makadibn wuxuu dhihi labayka ku ajiibay wasacdayka dhurayntaada lala qaba yaa rabbi rabbiyow fayaquulu wuxuu dhihi rabbi hal ballaqta ummadii ma gaarsiisay ummadii lagu diray ma gaarsiisay diintii fayaquulu wuxuu dhihi nacam ha fa yuqaalu waxaa loo dhihi doona liummati ummadiis waxaa loo dhihi doonaa hal ballaqakum idinsoo gaarsiiyey diintii nabi nuux midinsoo gaarsiiyey fayaquuluun waxay dhihi doonaan maa ataanaa min bal eega sagaa boqol iyo konton sano fa labida fiihim alfa sanatin ilaa hamsiina caaman kun sano oo konton la ayuu dhex taagnaa od ugu yeeraayay ayagana waxay leeyihiin mid noo diga nooma imaanin bal imtixaanka arka fa yaquulu wuxuu dhihi rabbi man yashhadu laka yaa ku markhaati furi nimankaan oo ku beeriyeeni inaad u imaanin oon diinta gaarsiinay muxuu ay sheegteene yaa ku markhaati furi wuxuu dhihi muxamadu wa ummatuhu nebi maxamed ummadiisa ayay markhaati furi meel kaloo la cuskadala waay bacd allahi barnabi maxamed iyo ummadiisa lyidhi kuwaana iyo markhaati furi fa yashhaduuna markaasay markhaati furayaan anahu nabi nuux calayhi salaam wacalaa nabiyina qad ballaqa inuu gaarsiiyey wayakuunu kadibna aayadda ayuu muxua soo geliy wayakuuna uu ahaada arasuul rasuulka calaykum dushiina shahiidan fadalika kaas isaga ah qowluhu alla qowlkii jalla dikruhu sheekiisa muxuua saramarye wakadalika sidaasoo kale ayaan jacalnaakum idinka yeelnay ummadda maxamedey ummatan ummad wasadoo dhexdhexaada cadaalada qisti ah litakuunuu inaad ahaataan shuhadaa kuwa marhaati ku cala naas dadkaad ku marhaati furtaan aw yakuuna u ahaada arasuul rasuulkana calaykum dushiina shahiidan marhaati fur ahaada weyaan walwasatu alcadlu weyaan marka ummadda nabi maxamed iska dhaaf dad kale nebi nuux markii muxuu ahaa inta ogaan sagaal boqol iyo konton ayuu taagnaa oo ugu yaray diintii oo la dhibaateynayay oo mararka qaar sida mufasiriinta qaar sheegayaan inta la qabto sida loo garaacay oo loo dili markuu muxuu ah suuxa ayaa qashan qofka lagu tuuri kadibna markaasu mar dambe intuu soo niixa soo noolaado ayuu kadibna imaani markaasuu muxuu aha mar labaad leeyahay waxaa weeyaan quulu laa ilaha illa kadibna sidii yeelayaan sagaal sano markii dhibkaas loo geystay haddana aakhira waxay leeyihin waxba nooma imaanin xaalad khatar soo maha badbaado marka waxau noqonaa bacd allahi caza wajal inay ummadda nebi moxamed alayh sala slam ay yidhahdaan beenaalyaaloo rabbi annaga marqaadku inuu soo gaarsiiyey ayagaa ku marqaad furayaan marka saasay ummadda nebi cadaalad iyo cadli ku yihiin weyaan waaya qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wamaa kaana allahu alla weyne muusan ahan mid dayaca iimaanakum cibaadadiin iyo mid dayaca rabbi ma ahaanin tafsiirkeeda ayuu baabkan u baabiye weyaan amaba halkaan aan ka gelaynaa xadiidka shan boqol iyo afar iyo siddeetanaad can ibn cabaas waxaa la wariy bin cabaas bn cabdilmualib radia allahu taala anu arda qala bin cabaas lamaa goortii tawajaha nebiyu nabigeena uu u jihaystay ila alkacbati kacbada kacbada markuu u oo qiblo uu ka dhigtay qaala waxay ya rasuul rasuulka allow fa kayfa sideeba ama xaaladgoosuu yahay aladiina akhyaarti iyo muminiintii maatuu geeriyoodeen wahum ayagana yusaluuna ayagoo tukanayaan ilaa beyt maqdis dhanka baytmaqdis xaalkoodasu noqon doona cibaadadaasay noqon doontaa faanzl allah loweyne wuxuu soo dejiyey qowluhu tacaala wamaa kaana allah loweyne muusan ahanin mid dayaca iimaanakum salaadiina mid dayaca ma ahanin weyaan alaaya marka waa sidaad nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam markuu joogay magaalada maka waxaa farad ahayd inaad u dukado baytmaqdis meehan hadda yahuud ahaysto ilah subxa wataala kasoo fure meeshaasu u dukan jiray nabigeena calayhi salaatu salaam laakiin wuxuu aad u jeclay inuu kacbadan qaabilo marka wuxuu samayn jiray kacbada ayuu xagga ka maraya baytlmaqdisna waxaa jirtaa dhanka waqooyigaa jirtaa kacbada saasay dukan jireen kadibna nabigeena sal sl markuu soo haajiray kacbadi aggey martay marka kabada waay martay kabada waay martay gadaal ay martay koonfur ay martay qasab waxaa noqotay marka in baytulmaqdis kaligeed loo jeesta toban bilood amaba toba iyo toban bilood amaba siddeed iyo toban bilood riwaayaadka intaba ay soo arooreen ayaa nabigeena sala allahu alayh wali u tukanayey dhanka baytalmaqdis u tukanayay markuu madiine usoo hajir kadib kadibna waxaa soo degtay qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shara almasjid alxaraam dhanka masjid xaramka xaggeed u jeesa ayaa nabiga lagu yiri sal lla ly slam arrinta ayadeed marka nabigeena amarkaas ayuu fuliyey waa tii aad ogsoon tihiin oo saxaabada nabigeena sal lla ly slm qayb ka mid a ah, ay salaadoo laba qiblo u kala tukadeen oo meeshii ay ku tukadeenna hadda loo yaqaano masjid alqiblatayn reer bani salime deegaankoodii waa iyagoo salaad ku jira ayaa nin saxaabi oo nabigeenna la soo tukaday calayhi salaatu salaam la soo tukaday calayhi salaam wuxuuna u tukaday dhanka kacbada oo kacbada xaggeed ayaa loo joodiyey baytulxaraam xaggiisa loo joodiyey salaadii qayb bay ka tukadeen markoo baytulmaqdis ay ujeedeen halkii ayaa marka imaamkiia soo wareegtay xaggu saa wareegtay sufuuftuna la wareegteen hal salaada marka laba qibla loo kala tukaday sidaa ayaa marka looga magacaabay masjid alqiblatayn xaaditada ayada ah beni salima masjidkan ku yeela oo mxuu ah haddaba loo yaqaan masjid alqiblatayn waa ka dhacday sidoo kale kama cinda albukhaari ayadna waxaa ka dhacday way ka dhacday fii ahli quba ree saas waa ka dhacda agtooda weyaan laakiin hadda masjidka qiblatooyinka caam ku noqday waa masjidka reer bani salima weyaan radia taala canhum ardaahum marka ragga ayaga ahaa toban iyo bilood amaba kasii horeba raggii u dukanay baytlmaqdis ayaa nabiga waxay weydiiyeen nabi allow salaaddoodasay noqon doontaa markaasaa kadibna ilaahay subxana wa taala wuxuu yidhi wama kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay subxana wa tacala mid salaadiini iyo wanaagiina iyo khayrkaad la imaadeen ood baytmaqdis xaggii u dukan jirteen mid dayac ma ahaanin weyaan dayacmayse niyada khayr u sheega qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi ulaaika yalcanuhum kuwa iyagaa ah, yalcanuhum waxaa lacnada oo naxariis ka fogay allahu wayalcanuhum waxaa naclada oo habaaro allaacinu ku wax naclada weyaan aarka ama xadiidka waa daciife sanadkiisa shan boqol iyo shan iyo siddeetanaad canbara bni caazib waxaa laga wariyey qala wuxuu yidhi baraaradi qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun qaala dawaabu lardi allaacinuuntaas arada daabadeed ayaa loola jeeda ayuu leeyahay ibnu maaja ayaa soo saaray sanadkiis waa daciif qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi kutiba calaykum dushiina ayaa lagu farad yeelay alqisaasu kala gudashaa fi lqatla nacam dadka la dilay ama la kala dilay inaad muxuu ahaa la kala guta ama qisaas ayaa linku farad yeelay tafsiirkeeda weeyaan xadiidka shan boqol iyo lix iyo sideetanaad ama afarka ibn cabaas waxaa la wariyey radi allahu tacala anhuma qala abdulahi bn cabaas kaana waxaa ahaaday fii bani israiil reer bani israiil alqisaasu qisaas ayaa jirtay reer bani israil waxbay kala qisaasan jireen oo qisaasta xaggooda ay ka mxuu ahaa ay ka jidaysnayd oo shay mushrac ah amaba jidaysan ayuu ahaa kaana wuxuu ahaaday fii bani israiil reer bani israiil gudahooda alqisaasu qisaasta walam takun fiihim diya diya lama kala qaadan jirin qofka war kale ma lahan khiyaar kale ma yeelo waa in qofki qofki loo dila saasay ahaan jirtay o fa allahu tacaala alla wuxuu ku yidhi ama uu yidhi lihadi ummati ummadda nebi maxamed kutiba calaykum waxaa laydinku farad yeelay alqisaasu qisaas ayaa laydinku farad yeelay fi lqatla dadka kala dishaan alxuru qofka xurta ah bilxuri loo qisaasaya waalcabdu qofka addoonka ahna bilcabdi addoonka ayaa loo qisaasaya walunhaa qofka dhediga ahna bilunha ayaa loo qisaasaya laakiin qof rag hadduu dhedig dilay ka warrama waa loo faman qofkii ama duulkii cufiya loo cafiya lahu isaga min akhiihi walaalkii shayun shay faman cufiya lahu min akhiihi shayun tafsiirkeeda waxaa weeyaan falcafu cafwiga oo faman cufiyadaas waxaa loola jeeda falcafu cafwiga an yaqbala waa inuu aqbala addiyata diya fi lcamdi qofkii kas wax looga dilay inuu ogolaado in diya u qaato taas ayaa la sheega weyaan faman cufiya lahu min akhiihi shayun shayun macnaheed waxaa weeyaan qofkii mxua qatliga ama dilka kaska ah wax looga dilay inuu yidhaahdo haye diyaan inka qaadanaya oo qofki in la dila ayaa laazimad qofka hadduu qof dila waa in loo dilo saas weyan asalka laakiin qofka mxuu ahaa awliyaa almaqtuul dadka la dilay dadka awliyadiisa amaba aqribadiisa casabadiisa ayaa xaqula marka inay yidhahdaan dilkii waan ka cafina qofkan laakiin diyahana la siiyo xitaa diyada ay cafin karaan diyaha nacam faman qofkii cufiya loo cafiya lahu isaga min akhiihi shayun shay falcafwu cafiga an yaqbala waa inuu aqbalo addiyata diyada fi lcamdi dilkii mxua kaska ahaa fatibaacun faman cufiya lahu min akhiihi shayun fatibaacun raacsiin la raaciyo bilmacruufi wanaag wa adaa'un guditaan loo guda ilayhi isaga biixsaanin wanaag loogu guda weyaan macnaheeda maxay tahay yatabicu wuxuu raacsiinaya bilmacruuf wanaag ayuu raacsiinaya wa yu'addii xoolihii ayuu mxua bixinaya biixsaanin wanaag ayuu ku bixinaya weyaan dalika ka isagaa takfiifun waa fuudayn oo min rabbikum rabbigiin xaggiina ka ahaatay aggiisagdaalika eh, eh, isagaa takfiifun waa fuudayn oo min rabbikum rabbigiin xaggiis ka ahaatay iwa raxmatu naxariis weyaan oo xaggii ka ahaatay mima shaygii kutiba lou farad yeelo calaa man kaana dadka idinka horrey calaa man eh, duulkii kaana ahaaday qablakum hortiin faman ictadaa qofka xadgudba bacda daalika arrinkaa kadib oo markii diyada la qaato kadib falow ayuu u cadaabun cadaab aliimun muliimun xanuujiya bacda qabuuli diyati diyada markii muxuu ah qofku aqbal kadib qofka dila saas waxaa weeyaan qof xadgudbay oo cadaab adag yeelsha ayuu noqonayaa saas ayaa tafsiirka aayadda uu ku fasira cbdullahi bin cabaas ibn cabdilmualib ibn cabdi nebi sal alla ly slam nacam xaji kii kii bixin waaya casabadiisaa bixinaysa hadday bixin waayaan de waa inuu bixiyun ya sheekh may qofki aan xadgudbin yani qofkii qatli camdi ayuu la imaaday sooma inuu waa loo cafiya waxaa layidhi dilkaada waxba kuma farayne muxuu ahaa boqolkii halaadna si boqolkii halaad markiyaa laga rabaawa isaga soo lagama rabo isaga hadduu bixin waaye waa in dadki ay ka bixiyaan marka tolkiisiyaa bixini iyo aqribadiisi taas iyada qaadiga loo geyna taqaadiga loo geeyay talaga wadaadka meesha fadhiyo fatwara waxba ma sheegay masaa laba qaybood waa masaa qaar fatwa galayaan oo qofka inuu yidhahda saas way xukunka u sheeg masaa waa qada masaa-isha noocaas kale daa'iman waxaa lala aadaa un qadaaga un qaadigaa loo geynaya isagaa wix baari malabasaadki u eegi kadibna isagaa marka meel saari laakiin sheekho meeshaan fadhiyo oo yidhi saasaa la yeeli hadalkiisa waxaa weeyaan wax qiimo kuma dhisna waxba kama soconaya lidaalika sacuudiga hadda muxuu ahaa eh, wixii culimada xataa aadku aqoonta fiican marka la weydiy masaaisha qaar waxay leeyihin maya ay weydiin masaladan qadaaga la aada marka tantii qadaaga waa naam xadiidka amaba qowluhu tacala qowlka aluu yidhi wa cala aladiina yutiiquunahu fidya wa cala aladiina kuwii yutiiquunahu awoodaan fidyatun fidyatun fidye ayaa mxuu ayaa laga rabaa ama bixinayaan weyaan waayahay aharka shan boqol iyo sideed iyo toddoba iyo sideetanaad can halamata minlaka waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal wuxuu slama lamaa goorti nasalat ay soo degtay wa cala aladiina kuwa yutiiquunahu awoodaan fidyatun tacaamu miskiinin miskiin quudintiis kaana wuxuu ahaaday man qofkii araada doona an yuftira inuu iska afuro oo iftadiya fidya uu iska bixiyo mid u bannaanay ahayd weyaan xataa nasalat ilaa ay ka soo degta alaayatu aayadii allatii taasoo bacdaha ka dambaysay fanasakhataa way nasakhda weyaan wa fii riwaayati riwaayat oo limuslim imaam muslim muxua ku kuna waxaan fii ramadan bish ramadan calaa ahdi eh, rasul rasuulka zamankiisa man shaa qofki doona saama uu soomi jiray waman shaa qofki doona aftar uu iska afuri jiray markuu afurna faftada kadibna wuxuu iska fidya la bixi jiray biacaami miskiinin miskiin inuu quudiyo ayuu la bixi jiray xata unzilat ilaa laga soo dejiya hadi ayaat ayadan tan ah faman shahida minkum shahra falyasumhu faman qofkii shahida xaadar oo minkum idinka mid a ashahra bisha ramadaan falyasumha sooma weyaan saas ayaa marka ay ahayd horaan laakiin gadaal dambe waxaa weya saas ayaa loo bedelay arrintii laakiin waxay baaqi u tahay ashaykhu qofka waayeelka oo gaboobay ama qofka jiran oo weliba jiradiisa aanan laga rajaynayn caafimaad aan laga rajaynayn ama qofka waayeelka oo inuu dib dhalinyaro u noqdo aan laga rajaynayn oo muxuu ahaa tabarbeelay labadaa qof ayaga waxaa weeyaan fidyada waa muxuu ahaa waa u taagantah weyaan waa iska bixinayaan ama waa laga bixinaya qowluhu tacala qowlka alla uu lakum waxaa laidin xalaal yeelay laylata siyaami habeenka mxu aad soomantihiin ama habeenka soonka ah uxilla laydin xareeyay lakum adinka laylata siyaami habeenka soonka arrafatu inaad mxuu ahaa la u galmootaan ama aad mxu la baashashaan ilaa nisaa'ikum haweenkiina weeyaan xadiid shan boqol iyo siddeetan iyo sideedaad can ilbara bni cazib waxaa lg radi allahu ta an arda qal ahaadeen asxaabu muxamadin nebi moxamed sala allah alay slm saxaabadiis waxay ahaayeen idaa goorti kaana u hadaa rajulinka saa'iman mid sooman oo fa xaadara uu soo xadira aliftaaru waqtiga la afuraayey fanaamo kadibna u hurda qabla an yuftira intuusan afurin ka hore lam yakul musan cun jirin leylatahu habeenkiisa walaa yowmahu maalinkiisa dambana xataa yumsi ilaahu ka galabaysto saasay ahaan jireen oo awala tashriici ayaa wuxuu ahaa qofka hadii marba la gaaro xilligii la afuraayey oo afurkii u dhaafa uusan afurin oo amar alla un hurda cunadiio la karina oo kale ayaad hurdooday hurda habeenka asaga waxba afkamsaari jirin maalinta dambana de isku furi jiray xaalad adagoo noocaasay ku sugnaan jireen wa ina qays ibna sirmata ninka qays ibna sirma la yidhi alansaariyi wuxuu aday saa'iman mid sooman falamaa goortii xadara uu soo xadari aliftaaru wakhtiga afurka atamraata haweenadiisa ayuu u tegay u imaaday weyaan fa qaala laha iyada acindaki agtaadii miyuu ahday acaaman wax la cuna wax afur miyaad haysaa uu imaaday faqalat waxay tii maya waa de inay ku hayna laga yaabaa laa maya walaakin warka lagu laabi antaliq waan tegi oo faatlubu laka waan kusoo barbaari hooyadeed aada iyo adeerkeed aada iyo meel ay aadaba wax baan kusoo barbaaray faqri badan baa jiray wa wuxuu ahaaday ninka asaga yowmuhu maalintiisana yacmalu mid shaqeeya oo nin shaqo ku jira ayuu mashquulsan faqalabat waxaa ka haalib noqotay oo ka xoog badisay caynaha labadiis indhood ayaa ka mxuu ahaa awoodbadisay ka tanbadisay qof markuu daalan yahay waa laga yaaba soo fadhi inuu mxuu ahaa e, iskaga hurda fa jaatu kadib waa imraatu haweeniis ayaa timid iyadoo cunadii wada falamaa goorti ay aragtay qaalat waxay ku tiri ninka ku tiri khaybatan laka hoog ayaa kuu sugnaaday hoogtay hoog kugu dhac yani waa xaalad khatar waa yani maanta o dhan aad rafadsanayd ood baahnayd ku taagnaanay berrina kama sii daran marka hoog baa kugu dhacay weyaan falamaa goorta intasafa annahaaru ninki sidii a ku dhacday tabcan wuu iska habeenkii o dhan waxbu afmuusan maalintii u soomay falamaa goortii intasafa annahaaru habeenkii muxuu ahaa bartamoobay falamaa goorti intasafa uu kala barmay annahaaru maalintii qushii cali waa la mirdaboolay fadukira dalika arrinka ayaa loo sheegay linabi nabiga ayaa loo sheegay sal l slm fanaزlat waxaa soo degtay hadi ayat ayadan ayaa soo degtay uxila waxaa la baneeyey lakum adinka leylata siyaami habeenka soonka arafatu inaad u galmootaan ilaa nisaa'ikum haweenkiina fafarixuu way ku farxeen biha arrinkaas ay ku farxeen farxan shadiidan farxaad u badan bay ku farxeen horaan ma jiri jirin wanazlat waxaa soo degtay wakuluu washrabuu wakuluu cuna washrabu iska caba xataa yatabayana ilaa uu idinkaga cadaado lakum adinka alkhayu liilanka alabyadu ee cad min alkhayi liilanka alla soodi ee madow yacni iftiinka amaba mxuu ahaa fajarka ilaa aad mxuu aha idin kala cadaado iska cuna iska caba ayaa soo degtay weyaan horaan marka awal islaamkii hurdana ma jirin haddii marba aad hurdo cunno ma jirto galmadu marna haddii marba bisha ramadaan ay bilata baabkaa ma jirin weyaan intiiba marka ayadan ayaa marka ilaahay naam waayahay afarka shan boqol iyo sagaaliyo siddeetanaad can ibn cabaas waxaa la wariyay abdullahi bn cabaas radi allahu taala an qala wuxuu yidhi abdullahi bn cabas markuu akhrina qowl allah caza wajal ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum ya ayuha aladiina duulkii aamanuu alla nabi rumeeyow kutiba waxaa laidinku fardeeday calaykum dushiina asiyaamu soonka kamaa sidii kutiba loogu fardeeday cala aladiina kuwii min qablikum idinka horreeyey fa kaana annaasu dadka waxay ahaayeen calaa nabigeena zamankiisa sal la alay ida idaa hadii haddii ay dukadaan alcatamata cisho geelmaalka amaba cishaha ay dukadaan xaruma calayhim waxaa xaraam ka ahaa alطacaamu cunna iyo washaraabu cabitaan iyo wanisaau dumarka wa saamuu way soomi jireen alqaabilat habeenka dambe ilaa laga gaaro way soomi jireen fakhtaana wuu khiyaamay rajulu ninbaa wuxuu khiyaamay oo waxaa weeye howlihii loo diiday ayuu dhex dabaashay weeyaan wuxuu u galmooday imraatahu haweenaydiisii waqad salla isagoo tukaday alcshaa salaad cisho walam yuftir muusan afurin faaraada allahu allaweyne wuxuu doonay caza wajalla an yajcala inuu ka yeela dalika arrinka isagaa yusran fudayd liman baqiya cinta soo hartay iwa ruqsatan ruqsa iwa manfacatan nafci inuu ka yeelo rabbi uu doonay subxaana wa tacaala fa qaala kadibna alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala calima allahu allaweyne wuxuu ogaaday anakum adinka wuuna sii ogaa annakum adinka kuntum inaad mxuu ahaa ninkan ficilkiisa mima ayuu ka mid ahaaday nafaca allahu ilah ku anfac bihi isaga annaasa warahasa lahum ugu rasay wayasara ugu taysiiri weyaan abu daawuud ayaa soo saaray xadiid xasanan saxiix weyaan marka ninkaas markay arrintaa ku dhacday ayaa kadibna rabbiga subxaana wa tacaala taysiirkaas uu saxaabada nabigeena iyo ummaddii nebi maxamed alai slat slaam guud ahaanba uu soo dejiyey qowluhu waatu lbuyuuta guryaha ugu imaada oo kasoo gala min abwaabiha albaabaheeda kasoo gala oo daaqadaha kasoo dhicina iyo dusha kasoo dhicina iyo kore waxaa weyaan guryaha waxaa weyaan kasoo gala albaabihii looga talagalay markaad xaj ka timaadaan weyaan xadiidka shan boqol iyo ahay sagaalaad can bara bni cazib xalw radi taala arda qal wuxu bara nazalat way soo degtay hadihi alaayatu ayadan fiina anaga ayay soo degtay kaanat ilansaaru ree ansaareed waxay ahayd idaa xajow goorta ay xajiyaan oo fajaa-u kadibna xajka ay ka soo laabtaan lam yadhuluu ma geli jirin min qibali abwaabi buyuutihim guryahooda albaabaheeda albaabahooda dhankood kama soo geli jirin dhanka albaabada lagama imaan jirin walaakin warka lagu laabi min uhuuriha dhabarkeeda looga imaan jiray duldul fa jaa rajulun baa yimid oo meelan saarin sanad ka mid a ah. fa dahala wuxuu ka soo galay min qibali baabi albaabkii caadiga ah gurigiis ka soo galay maba isdhibinba fakana waaba isagao cuyira lagu ceebeeyey oo lagu dhaleeceeyey bidalika walaysa ma ahan albiru samafalka bian tatuu inaad kaga imaadaan albuyuuta guryaha min duhriha dhabarkeeda iyo duldul ugu imaadaan walaakin warku lugaab albira samafalka man weyaan ittaqa alla ka baqay waatu lbuyuuta guryaha ugu imaada min abwaabiha albaabaheeda caadiga kaga imaada ayuu rabbi amarku bixi subxaanahu wa tacaala qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi waqaatiluuhum wargaalo la dagaalamay xataa laa takuuna ilaa inaan ka ahanin fitnatun kufri iyo fitna ilaa ay ka ahanin oo dadkan diinta laga fidnayna oo diinta mxua ah laga balaayeyna qofkii muslimka ahaa sida loo cadaaba diinta laga saara iyo gaalnimadan laisku qasbaa si ay mxua ah meesha ugu baxda gaalada ilaa arrinka laga gaaro gaalada la dagaalamo rabbi yiri subxana watacaala waqaatiluu la dagaalamhum gaalada la dagaalama xataa laa takuuna ilaa aydan ka ahanin fitratu fidna weyaan xadiid shan boqol iyo kow iyo sagaashanaad can cumar waxa lg abdulahi bn cumar radia allahu tacala canhuma jaahu yimid faqala wuxuu ya abaa cabdiraxmaan abuu cabdiraxmaanu alaa tasmacu miyaadan maqlaynin maa dakara allaahu alaa tasmacu miyaadan maqlaynin odan maqlin maa shay xugun iyo amar dakara allahu alweyne uu kuu sheegay fii kitaabi kitaabkiisa oo rabbi muxuu yidhi wain taa'ifataani laba kooxood oo min almuminiinta ka mid a ah, iqtataluu haddii ay dagaalamaan fa aslixuu wanaajiya baynahumaa dhexdooda fain baqat haddii ay qooqdo ixdaahumaa midood cala ukhraatan kale ay ku ku gardaroota faqaatiluu la dagaalama allatii tabaqii tii muxuu ahaa xadgudubtay oo qooqday xataa tafiya ilaa ugu soo laabatay ilaa amrla amarka alle ayadaas qur-aanka weyaan ila ahi aaya fain faat faasliu baynahum bilcadli aqsitu in allah yuxib lmuqsitiin haddii ay soo laabatana cadaalad u sameey ilaahay cadaalada cadaalsameeyaalka alla wuu jecel yahay famaa yamnacuka marka cabdulahi bin cumar haddii ayadaas aad maqashay famaa yamnacuka maxaa kuu diidi anlaa tuqaatila inaadan dagaalamin kamaa dakara allah alweyne si uu sheegay fii kitaabi xilligii ay ishaayeen sayid mucaawiya iyo sayid cali radi taala tacala anhum ay ahayd oo waxaa weeyaan arrin ijtihaad ah oo nina uu leeyahay damkii sayid cali damkii muxuu ahay sayid eh, cumaan aan kasoo soo ridna midna uu leey war horta khilaafada islaamka aan joojino dowladdii iyo madaxdaan samayna ra'yigaas la isku qabtay dagaalkaa dhexdooda saxaabada maray oo ijtihaadka ahaa oon horaan uga hadalnay alcawaasim alqawaasimi kitaabka asaga in loo ahriyay qofka raba inuu ka badbaado ayada ah eh, tabiicaadkeeda iyo muxuu ahaa gabadhaceeda ka badbaado aan horay u sheegnay arrintaas ayay ahayd weyaan famaa yamnacukum waxaa kuu diidi allaa tuqaatil inaan dagaalamin kamaa dakara allahu alla weyne suu sheegay fi kitaaba kitaabkiisa amaba allaa tuqaatil ay an tuqaatil la dagaalanta kamaa dakara allahu alla weyne suu sheegay fi kitaaba kitaabkiisa faqaalu wuxu ya ibna akhii walaalka wiilkiisiiyow awcayaru ay an ucayara in lagu ceebeeyo awcayaru ay an ucayara in lagu ceebeeyo bi hadihi alaayati ayadan ka tegitaan ka tagay oo walaa uqaatilu aanan dagaalamin ay axabu la kalgaceynabada ilaya ani xaggayga min an ucayara in lagu ceebeeyo bi hadi laayati aayadaas aayadan allatii taasoo yaquulu uu leey allah alweyne tacala korahaye waman yaqtul qofka dila muminan mumin qofka dila mutacamidan weliba u qasdi fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu wacadda lahu cadaaban cadiima in aayaddaa lagu ceebeeye dambe ayaa mxuu ahay iga daran in lagu ceebeey war maxaa dagaalka u geli weyde ood muminiinta dagaalamaysa tangardaran aad mxuu ahaa aad eh, gabarida aad u saari weyde ood kuwaan xaqa ku taagan aad u garab istaagi weyde taas in lagu ceebeeya waxaa iga dhib badan in midaan damba lagu ceebeeyo oon kadibna intaan qof mumin dilo an noqdo fa jazaahu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba alcali walcana wacada lahu cada nacam saas weyaan lidaalika dad waxaa jira hadda markii waxaa weeyaan eh, muslimiin halkan taagan oo halkan joogo qofkii uu dhexgalaya markaasuu hal mar gaalkoo dhex jooga ayuu u qarxinayaa marka war inaad gaalkan baxsada ayaa ka dhib yar oo milyan jeer iyo bilyan jeer ka dhib yar inaad naf muslim goysa adigana kaaga dhib yar adduunkana uu dhib yar alla agtiisana muxuu ahaa waxaa weyaan loogu raalli badany inaad gaal baxsado ayaa ka fudud kun gaal inay baxsadaan milyan gaal inay baxsadaan ayaa ka dhib yar qof mumin ah xaqlaan in lagu dilo la zawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli nafsi muslima aw rajuli muslim adduunkan dhan kacbada xataa kacbada in la dumiyo iyo qof mumin la dumiyey kacbada ayaa dhib yar naam qaala ibnu cumar wuxuu yidhi qad facalna arrinka asaga waan samay ninkii marka u jawaabaya qad facalna waan samaynay calaa ahdi rasul nabig ale zamanki sal slm arrinta ayada ah waan samaynay id kaana islaamu muslimiinta goortay ahaayeen qaliilan kuwa yar fa kaana rajulu nin wuxuu aha yuftatanu mid laga fidnay yuftanu mid laga fidnay fii diini diintiisa ima yaqtuluunahu inay dilaan wa ima yutiqunahu inay xirxiraan xataa kaura alislaamu ilaa muslimiinta ay ka bataan islam bimacna falam takun fitnatun fidnama ayan ahan marka falamaa ra'aa goortuu arkay marka yacni marka cabdilaahi bin cumar wuxuu yidhi fidnadu waa jiri jirtayo qofka diinta waa laga fidnayn jirayo arinta islaamka ahayde fidnada waa dhammaatay hadda meel fidna hoo taalla qof diintii laga fidnayna ma jiro halkaasu maxau u istaagay falamaa goortii ra'aa ninkuu arkay su annahu cabdilahi bin cumar laa yuwaafiqu inuusan ku waafaqaynin fiima yuriidu inuu digaalgeliyo raba magtuba ka diiday marka markuu arkay inuusan ku waafaqaynin qaala wuxuu yidhi famaa qowluka ka leedahay fii caliyin sayid cali iyo wa cumaana cumaan cumaan iyo sayid cali bal marka nin fidna doon waa ninkaa inuu muxuu rabaa badgeliyo bad kalo markuusa marku tan ku guulaysan tu kale loo aaday marka wuxuu yidhi saad u aragtaa cumaan iyo cali qaala ibnu cumar wuxuu yidhi maa qawlii qowlkayga muxuu ahaan lahaa fii caliyin iyo cumaan muxuu ahaan lahaa amaa cumaanu cumaan miya fa wuxuu ahaaday allahu alla qad afa mid iska ai alla iska cafiyey waa tii janno loogu bishaareeyey fakarihtum waxaa an yacfuu canhu inuu alle iska cafiyaad nacdeen waa tii addisheen khawaarijtii inkaarqabooyink waa ti addisheen o ama cali calimiya fa ibnu cami rasul rasuulka mxuu ahaa eh, eh, adeerkiis wiilkiisa weyaan wa khatanuhu gabadhiisa ka qabo sedigiis mxuu ama sodoga oo ahaa weyaan wa ashaara biyadihi gacantiisa u ishaarayo wa haadihi tanna ibnatu waa gabadhiisa ama bintu waa gabadhiisa xayu tarawna xaaskiisa waad aragtaa marka maxaan sheegi lahaa cumaan ilah baa iska cafi subana watacala adinkan cafinta udiideen calina waa nabiga ala sl adeerkiis wiilkiisii gabadhiisii faatimata zahrana ninkeeda weyaan maxaa kaloo sheegi lahaa labadaba janaa lagu bishaareeyey halkaas ayuu marka hankool qoorta suray lidalika qofka muuminka an yakuuna kayisan fatin qofka qof mxuu ahaa inuu noqdo oo mararka qaar god aanan lagugu tuurin hadda in badanoo fataawo soo baxdood aragtaan oo mxuuah muhlika oo dhibaatooyin oo dhibaatada keenaysa inta badan sheekha halkan fadhiya masaa'ilu mxuu ahaa kasii daynaya ama darsiguu wadaa midba hoos laga soo gelinaya waxba loosoo loo soo dijeli kadibna god baa shuluq lagu siini ya in badanoo fataawada soo baxda saasay ku imaadaan weyaan qowluhu tacaala qowlka alla uu yidhi walaa tulquu ha ku turina biaydiikum gacmihiinna ila tahlukati tahlukaha iskugu turina gacmihiinna tahlukaha kula imaanina oo halaag ha ku keensanin weyaan xadiidka amaba aharka shan boqol iyo labi sagaashanaad an xudayfata waxaa laga wariyay ibnu yamaan radi allahu taala anu arda wuxuu akhriy qowluhu tacaala waanfiquu war bixiya fii sabiililah jidka alle oo xoolaha ku bixiya oo ku nafaqaya walaa tulqu ha turina tuurina biaydiikum gacmihiinna hasugu tuurina ila tahlukati halaag weyaan qaala wxii nasalat waxay kusoo fi nafaqati nafaqada ay kusoo degtay sabab nasuulka ayuu sheegaya xadiid shan boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can aslam ibni can eh, aslama abi imran waxaa laga wariyey raximah llah qala wuxuu yihi kunaa waxaan bimadinati ruum magaalada ruum magaalada reer ruum caasimadooda ayaan joognay madiinat ruum wuxuu la jeedaa qustaniniya meesha loo aqooni jiray haddana maanta waxaa loo yaqaanaa istanbul oo niminka byzantiyiinta loo aqooni jiray ayaa degnaan jiray halkaas joogay oo muxuu ahaa eh, ahaa romaanka ahaa eh, kadibna adowla alcumaaniya ayaa marka dambe meesha eh, ninka la dhihi jiray maxamed alfaatix raximahullah ayaa meesha ka saaray weyaan iyada jihaadkeeda ayuuna ku geeriyooday abu ayub alansaari radia allahu tacala an arda isagoo ku jihaada mxu qustantiniya furitaankeeda ayuu ku shahiiday goorta la furayna waa hadda dhow waxaanaad foga dhowr boqolo sano ka hore weyaan waayahay can aslam ibni cimraan waxaa la wari qaar wuxuuhi kunaa waxaan ahenay bimadinati ruum magaalada ruum ayaan joognay qusantiniya ama istanbul weeyaan fa akhrajuu ilayna waxay noo soo bixiyeen gaaladii safan saf ayay noo soo bixiyeen cadiiman dad aad u badan guuto aad oo min aruumi reer ruum fa kharaja ilayhim waxaa u baxay min almuslimiina muslimiintana miluhum ayagoo kale aw aktaru amaba iyaga ka badan safkii ay soo saareen saf la guutadii guuto la ayaanu bixinay amaba ka badan wa ala ahli misra ree misr ciidanka ka imaadayna cuqbatu ibn caamir ayaa marka muxuu ahaa madax u ahaa wa cala aljamaacati jamaacadaas oo kooxda muxuu meesha gashayna waxaa madax u ahaa ibn ubayd cubayd ninka la yidhahdo ama fa xamala kadibna markaasuu ku qaadqaaday rajulu nin oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah, a safi ruum nimanka reer safkooda ayuu ku qaadqaaday oo seeftiisii iyo warankiisii iyo muxua falaarihiisi ayuu muxuu ahaa la dhaqaaqo weyaan kow xataa dakhala fiihim ilaa uu ka dhexgala weyaan hal mar ayuu mxuuha isku sii deeyey ilaa bartamaha dhex ah istaago fasaxa annaasu dadka ayaa qayliyey wa qaaluu waxay dhn subxaana allah ilaah baa nasahan yulqii wuxuu ku tuurayaa biyadayhi labadiis gacmood ilaa tahlukati labadiis gacmood ayuu halaag kula imaanaya isagaa istahlukayni saasay yihahdeen dadkii fa qaama abuu ayuub abuu ayuub saxaabigii qiimaha badnaa ayaa istaagay radia allahu ta anhu arda inakum adinka tawaluna waxaad ku fasiraysaan hadi aayat ayadan oo tana hada tawiil fasirkan waana khalad wa inamaa in kale ma ahane naزlat hadi aaya ayadan waxay kusoo degtay fiina anaga kusoo degtay ree ansaarida fiina anaga macshar ansaar ree ansaard makaan kulankood hadii aan nahay ama ree ansaard hadii aan nahay lamaa goortii acaza allah alweyne u cuseeyey aleh salaam islaamnimada oo wakataruu ay bateen naasiruu islaamka dadka u gargaaraya ay aad u bateen faqaala bacdunaa duuna rasul rasulka uusan kawarqabin calayhi salat slaam ina amwaala maalyaalkanaga qad dacat way dayacmeen beerihii naga waa dayacmeen xoolihii waa naga dayacmeen yani dad waxaa weya waa naga baytamaaleen qad dacat way dayacmeen wa ina allaha alweyne qad caza wuu cizeeyey alislaam islaamnimada wa kaura way bateen naasiruu dadka u gargaari falow aqamna haddii aan ku nagaan lahenay fii amwaalina xoolahanaga iyo beerahanaga fa aslaxna aan hagaajin lahenay maa xoolihii way naga yaraadeen intaan dacwad u laakiin maanta baahi weyn oo lama qabo ilaahay subxana wataala diinta wuu ciseeyey waxaa weeyaan dad badan oo muslimiin ayaa imaaday marka anaga hawshii nagala raba inteeda badan qabanay intaan haddii aan marka mxuua xooley usoo noqono arrintaas sama ficnaateen aan isdhahnay fa anzala allah alweyne ayaa soo dejiyey laa takfa caleyhi khaafiya laba qof ku sheekaysaa ilahay kama qorsan subxana wa tacala fa anzala alweyne ayaa soo tabaaraka wa tacaala calaa ku soo dejiyey yaruddu calayna isagoo mxuu ahaa naga horgeyni amaba nagu radini oo naga diidi maa qulnaa waxaan dhahnay wanfiquu war nafaqeeyay fii sabiila jidka alle wax ku bixiya walaa tulquu ha ku tuurina biaydiikum gacmihiina ha isugu tuurin ila tahlukati halaag weyaan fa kaanat atahlukatu halaaga waxay ahayd aliqaamatu fa kaanat waxay ahayd atahlukatu halaaga aliqaamata ku nagaasha cala amwaali xoolihi aan iyo islaahi xoolihi inaan wa tarkana ka ka tagna ayaa halaag ahaa oon isku tuurna alqaswa duulaanka taas ayay ahayd weyaan marka ninkaan isku tuuray meesha isma halaagin nin shaqo fiican haya weyaan famaa zaala abuu ayuub abyuub kama zuulin shaakhisan mid u taagan fii sabiili jid kale u taagan oo mujaahid ah xataa dufina ilaa lagu duga biardi ruum aruruum istanbul agagaarkeeda ilaa lagu dugo weliba derbigeeda ayaa lagu dhoweeyey radi allahu taala arda saasuu ka dardaarmay walafdu litirmidi maalinta iyada kadib ilaa lix boqol toddoba boqol oo sana kadib ayaa ruum muxuu aha meesha magaalada aan la furin ku dugnay radi allahu taala arda abu daawuud tirmidi xadiidka waa saxiix weeyaan lafdigan imam tirmidi iskale qowluhu tacala qowlka allau yidhi watazawaduu war sahay fa ina khayra zaadi sahay tan wanaag badan attaqwa alla ka baqitaan weeyaan xadiidka amaba waxaa weyaan aarka shan boqol iyo afar iyo ibn cabaas waxa le radi allahu tacala anhuma qala wuxu abdulahi bin cabaas kaana waxay adan ahlulyaman ahlulyaman yaxujuuna kuwa xajiyo walaa yatazawaduuna aan sahay qaadanin wayaquuluuna waxay dhihi jireen naxnu naga almutawakiluuna kuwa tala saartay ayaanahay allaan tala saaranaynaa sahayba ma faida qadima makata markay maka soo galaan sa'alu naas dadkay wax weydiistaan marka qof de waxbaan haysan waaba dhimanaya mogta warwanasiyaa dhici jirtay fa anzala alweyne ee soo dejiyey watazawaduu warasahayqaata fa ina khayra zaadi sahay tan ugu khayr badan attaqwa tan dadka ad kaga dhowrsa su-aashooda amaba alla ka baqitaanka tan kuu keenta weeyaan taqwadaas marka labadaa tafsiirba waa la saari karaa wallahu aclam qowluhu tacala qowlka laysa alayka laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum laysa ma ahan calaykum dushiina junaaxun wax dhibaato ah an tabtaguu inaad dalbataan fadlan dheeri oo min rabbikum rabbigiin xaggiiskaad inaad dalbataan dhibaato ma laha weyaan marka xajka la aado inaad ganacsi yar iyo howlo kaleo muxuu aad laheed iyo dana iyo aad soo dhammaysato dhib ma lahan xajkaadina wuu ku ansaxayaa danahan kaleo ay ku ansaxayaan waxa weya xaj un shaqo kale aadaan qaban karin xataa ganacsi yar intaas soo qaadatay iyo waxyar inta ka qaadatay iyo xag ka soo yar qaaday iyo adigo laftirkaada soo yar labisatay iyo hakada ilmahaada usoo qaadata mxuu aha hadiyad iyo waa mxuu nafci qolyahan hadda ka imaada west africa oo senegal iyo nigeria iyo dhankaas ka imaadaan niminka ayaga waxaad leedahay qofka maxaaji u socdaa mise ganacsi u imaada waxay la imaanayaan boorsoo dhin dhowr boqol oo kiil ay la imaanayaan markaas ayaamaha marka laga soo noqdo mxuu aha carafo laga soo noqdo dhagax laga soo noqdo oo mxuu ahaa dawaafkii ufaada soo sameeyo oo kadibna ayaamu aklin wa shurbin ayaamina marka la joogo halkaas ay alaabtaas ha warayaan marka dadkii markaas ummaddan mxuu ahaa kenya iyo soomaaliya ka imaatay iska masaakiinta waxba aanan kusoo talagelin ayaa markaas ugu aruursanaya wax dhaqaale wateen kulli halkaas looga reebani ayaga laftirkooda waxay wataan lama arka xitaa qaar waxay samaynayaan hilib duban iyo waxaa weyaan oodkac waxaw eg iyo waxbay halkaa ka keenayaanoo ad la iyo mxuuaha subagoraya iyo dhar mxuu ahaa nooca iyo tusbaxya iyo wax adi alla yaaba tiro badan marka alcumuum waxba dhibaato malahan wax dhibaato oo ku sugan arrinta ida malahan weyaan aharka shan boqol iyo shan iyo sagaashanaad bn cabaas waxaa laga weri bdulahi bin cabaas radi allahu taala anuma qal abdullahi bin cabaas kaanat waxayd cukaadun suuqa cukaad loo yaqaano iwa majanatu suuqa majano loo yaqaano iwadulmajaaz iyo suuqa madalmajaaz loo yaqaano aswaaqan suuqyaala ay ahayd filjaahiliyad xilli gaalada lahaa wax lagu kala iibsado wax walba wax walba halka lagu kala iibsan jiray maka ayna ku yeeleen falamaa goorti ama ay ku dhawaayeen qaarkood falamaa kaana goorta u ahaaday alislaam islaamka oo la islaami ta'ahamuu way dhibsadeen ama dembiyay ugu baqeen min atijaarati inay ku ganacsadaan fiiha suuqyada ayada ahayd ilaan suuqyada wax lagu kala iibsan jiray waxaa ka mid ahaa asnaamta asnaamta wa lagu kala iibsan jiray balay ahayd meel khayr aan lahayn ay u badnayd wax badan ba ka dhici jiray marka gabaygaa lasoo safrin jiray waxaa la safrin jiray mxuu asnaamta waxaa weeyaan dadka ibni aadanka oo xataa qaarkood dulmi lagu soo qabsaday wamaa ilaa dalika yacni boqolaal xitaa mararka qaar dumarkaa lagu iibin jiray wax walbaa ka dhici jiray marka xumaana marka way dhibsadeen fa anzal alla weyne ee soo laysa ma ahan calaykum dushiina junaaxun waxa ah an tabtaquu inaad dalbataan fadlan dheeriyo min rabbikum fii mawaasim alxaji weeyaan zamanka iyo wakhtiga xajka qara'a ibnu cabaas haakada ibnu cabaas wuxuu ku daray fii mawaasim alxaji ayuu ku daray weeyaan wafii riwaayati riwaayat oo liabi daawuud abu daawuud usugnaatay qala ibnu cabas wuxuu radi allahu tacala anhuma kaanuu waxay la yatajiruuna kuwaan ku ganacsanin biminan mina fa umiruu waxaa la faray oo loo baneeyey bitijaarati inay ku ganacsadaan idaa afaadoo goor ay ka soo noqdaan min carafaat carafaat ay kasoo noqdaan marba oo acmaashii xajka inteeda badn la dhammaystiro inay ganacsadaan dhibaato inay lehen ayaa loo sheega weeyaan can abi umamata waxa la yidhi ataymiy raximahullah qala wuxuu yihi hada alwajhi jidkan xajka jidka xajka ayaa dadka ka kirayn jiray xoola awr iyo farda iyo wax noocaas samaysanaya kadibna cidda lugaynaysa ayaa kira ka qaadanaya oo xajka iyada loo socda ayaa xajna u socdaa marka xajkiisi wuxuu ku dhex ganacsi oo kiraah ijaar waa hadda qof xajina oo kaleo baabuur inta ka haystay kadibna baabuurka cid alle cid xaj socota oo ixraam arkaba sii qaato isna xaj u socdaa waaya kuntu waxaan ahaa ukri kirayo fii hada alwajhi jihaada iyada ah. safar alxaj weeyaan wa kaana wuxuu ahaaday ama waxay ahaadeen naasun dad yaquuluuna mid ii yidhaahda aniga inahu shaniya laysa laka adig kuma sugnaan xajun xaj haddii marba aad shaqadan wadda ood ganacsi wadata xajka ansaxa lama arka weyaan falaqiitu ibna cumara cabdullahi bn cumar ayaan la kulmay radi allahu tacala canhuma faqultu waxaan ku idhi yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow inii aniga rajulin baan ukri kareeyo fii hada alwajhi safarkan xajka ayaan xoolaha ku kareeyaa iyo mxuua gaadiidka ayaan kareeyaa wa ina naasan dadna inahu shani laysa laka kuma sugan xajun xaj qaal cabdulahi bin cumar wuxuu yidhi alaysa miyaadan ahayn tuxrimu mid raamto alaysa miyaadan ahayn tuxrimu mid ixraamto oo labayk allahuma xaja mid aha qalbi ii mxuu qaalaba sooma tihid watulabi labayk allahuma labayka laa shariika laka labayk talbiya lama timaadid watatuuf mid dawaa sooma tihid bilbeyti beytka alle watufiidu mid ushuma min carafaat carafa kasoo shuma xaggeed carafa taga oo kasoo noqdo sooma tihid watarmi aljimaar dhagxaantana tuura sooma oo jamratcaqabaiyo mula um, iyo aaniyaba tuura qaal wuxuu yidhi qultu waxaan idhi balaha inaan tuuro iskada waan tuuraa oo intaasoo camal waan wada qabtaa weeyaan qal wuxuu yidhi fa ina laka xajan xaj ayaa kuu sugnaaday ja'a rajulin baa u yimid marka arrintan waxaa u daliishanaya ayuu leeyahy ja'a rajulin baa u yimid ila nabi u yimid sal l slam fasa'alahu wuxuu weydiiyey can mili maa sa'altanii waxaad weydiistay oo kale canhu xaggiisa ayuu nabiga weydiiyey fasakata canhu wuu ka aamusay nabigeenna fasakata canhu wuu ka aamusay rasul rsulka wuu ka aamusay sal slm falam yajib umusan um, jawaabin xataa naزlat ilaa ay ka soo degta hadihi اlaaya ayadan laysa calaykum dushiina ma ahnin junaxun wax dembi ah an tabtaquu inaad dalbataan fadlan fadli oo min rabbikum rabbigin xaggii ka ahday faarsala kadibna uu u diray ilayhi ninkaas rasul rasulka ale u diray sal اla alay slem wa qara calayhi wuu ku dul ahri hadi laayaat ayadan adeeg ayuu u diray ninkuu nabigu imid cala sl slam kadibna wuu ku dul ahri nabigeena cala sl slam wa qala wuxuu yidhi laka adiga xajun xaj ayaa kuu sugnaaday marka wax dhibaata ma lahan ganacsiga haddii qowluhu taala qowlka alle uu yidhi uma intaa kadib afiiduu shubma min xayu meel afaada ay shumeen annaas dadka ay shumeen marba haddii nimanka la yidhahdo reer quraysheed ayaa dhaqan waxay u jireen xaramka may bixi jirin iyo magac noocaas sheegin jireen kadibna markay mina ka baxaan musdelifa ma jirin xaramka meeshuu ku egay ma jirin waxay dhihi jireen waxa aado dadka aanan muxuu ah lool xaramka ahayn oo quraysh ma aaday saasay dhihi ilahay marka amrayu kusiiy wuxuu yidhi uma afidu min xayu afaad annaas dadka meesha ushumaan oyna kasoo shumaan ushuma weeyaan markii dad xajka dadka la xajina oo xajka lagu jira ood meel yara kora tumbur iyo meel aad yara fuusho ama baabuur yara kore aad fuusho ood kadibna dadka saa u eegto ficlan aayaddaas qur-aankaad garanaysaa uma afiidu wabiishuma bini aadan socdo uma malaynaysta yacni isha intay ku daasho ayaa ballarka u yahay ishaa intay ku daashana waa dhan walba markaasaa waa biyo u socdo marka hir saa u socdaad marinaysaa uma afiidu min xayu afaada annaas nacam afarka shan boqol iyo todoba iyo sagaashanaad can ibn cabaas waxa lg abdullahi bn cabaas radia allahu taala anuma qal abdullahi bn cabaas yatuufu rajulu ninkuu ku dawaafaya bilbeyti beytka alle maa kaana xalaalan intuu xalaal yahay xataa yuhila bilxaji ilaa xajka uu ka xirto weyaan macneeda maxay tahay qofka halkaanu ka baxay wuxuu makuu dawaafulcumra ayuu sameeyey cumro ayuu gutay wuu xalaalooba marka markuu xalaalooba dhowr maalmood ayaa ka harsan shan maalmood toban maalmood ka yar ka badan ayaa ka harsan ilaa laga gaaro maalintii sideedaadka oo xajka la xiranayo dilxija maalin sideed ilaa laga gaaro inta ayada marka waxaa maadaama xalaal aad tahay kacbada waa iskaga dawaafi kartaa marka dawaafka caadiga oo kacbada waad ku dawaafi kartaa oo dhib muxuu yidhi marka yatuufu rajulu qofku wuu dawaafaya bilbeyti rajulkan waxaa weeyaan yani qofkubaa loola jeedaa nin inaag wuxuu noqdabe makaan wuxuu ada xalaal intuu xalaal yahay xataa yuhila bilxaji ilaa xajku kaga dhawaaqo weyaan oo labayka lahum xajan ka yidhahdo sideedaadka fa idaa rakiba markuu u koro ilaa carafata carafa xaggeed markuu gaadiidkii u saarnaa u koro amaba u lugayaba faman tayasara lahu qofkay u fududaata hadiyatun hadyun hadyi oo min alibi geel ah aw albaqari lo ah aw alhanami ama ari ah maa tayasara wuxuu fududa lahu isaga min dalika arrinka ay ay dalika shaa mid alla midkii doono hadal isku yar noqnoqona wey muhimadiis waxay tahay yani qofka carafa hadduu marba aado ood ka soo shubma hadiye geel ama ari ama lo waa wax aad u fudud midkuu rabo unbuu muxuu ahaa ayuu hadiye hadyi ka dhigaa weyaan aan ku noqdo marka bal in istaarka un si u tooso fa idaa rakiba hadduu kura ilaa carafata carafa faman tayasara qofku u fooda lahu isaga hadiyatun hadyi oo min alibli geel ah aw albaqari lo ah aw alqani ama ari maa tayasara lagu xufudaado min dalika arrinkaa ka mid ah, dalika kaas mid alla midkii shaa uu doono hayra anahu laakin anahu idaa lam yatayasar lahu haduusan u fududaanin qofka markuu u fududaado oo hadyi wata isaga dhib maba haysto ama neef ari ha iska bixiyo ama neef geel ha ku wadaageeno todoba ama neef lo todoba ku wadaageeno wamaa ilaa dalika dhib maba haysto qofka isaga laakiin hayra anahu idaa lam yatayasar lahu haduusan ufududaanin uusan xoolo wadanin ama dhaqaaligu gadan usan haysanin facalayhi dushiisa ayaa ahaad alaau ayaamin saddex maalmood soonkood fi lxaji xaj wadalika arrinka asagana qabla yowma carafata carafo intaan la gaarin ka hore inuu arrinta ida la imaado ayaa laga rabaa weyaan fain kaana hadduu ahaada aakhiru yowmin maalinku mid u dambeeya fa idaa goortii kaana u ahaada aakhiru yowmin maalin kan u dambeeya oo minal ayaami athalaai saddexda maalmood yowma carafata maalinta carafa falaa junaaxa caleyhi dhib dushiis ma ahan yacni haddii maalinta caraf uu soonaaday waxaa diidii nusuusta kaloo caddeed inuu ra'yigaas ibn cabaas qaba ayaa laga yaabaa amaba inuu ula jooda qabla yowmi carafa amaba hadalka uusan isku xirnayno oo waxaa weeyaan uu yahay wadalika qabla yowmi carafa fa idaa kaana goortuu ahaada aakhiru yowmin min alayaam ahalaa saddexda maalmood markuu dhammeeya e yowmu carafata maalinta carafa falaa junaaxa calayhi dhib ma lahaanin oo maalinta carafa ah haddii maalinta ka horey uu noqda dhib ma lahan laakiin sida muxuu ah sahlan oo muuqata oo luqluq aanan lahayn haduu maalinta carafa maalin saddexaad noqda dhib ma lahan weyaan saasuu leey laakiin arrinta ayada arrin ibnu cabaas lagu raacsan yahay ma ahan weyaan maalinta carafa lama sooma ilaa qofkii aanan carafo joogin waa baab kale waa maalinteed waa sunno laakiin qofka carafo taagan maya nabigeena ma soomin calai sl slam walaa khulafaa raashidiin ayaanan soomin walaa hadyi salafkana ma ahan marka waxaa weya maalin soon ma ah maalinta ayada weyaan uma intaa kadib liyanaliq ha dhaqaaqo xataa yaqifa ila uu ka istaaga bicarafaat carafa min salaati alcasri salaada casr salaad casr maxay tahay ile salaadii duhur marka iyo salaada casr waa la jamcinaya hal mar ayaa la wada oo markay qoraxda zuushiso ma markuu salaad casr ka baxo marka salaad casr laakiin waqtigeedii ma ahana waa waqtigii lagu jamciyey oo lasoo raray weeyaan uma intaa kadib liyanaliqa dhaqaaqa xataa yaqifa ilaa uu ka istaaga bicarafaat carafa min salaati alcasri salaada casr oo lasoo hormariy markii laga bilaabo ilaa an yakuuna ilaa uu ka hado adalaamu mugdiga uma liyadfachu ha u dhaqaaqina min carafaat carafaha ka dhaqaaqeena oo idaa afaaduu goortay shumaan minha xaggeeda xataa yabluquu ilaa ay ka gaaraan jamcan musdalifa musdalifa magacaasna waa leeda jamca ayaa la yihahdaa alladii kaasoo yutabarazu lagu baarinimo fala fiihi oo arri allana looga baarinimo fala weeyaan yani meesha iyada alla lagu baryaa dikriga alla la imaadaa salaada lagu tukadaa wahaakada alla lagu xusaa marka biri alla la imaaday samafal uma intaa kadib liyadkuruu allah alweynaha xuseen kaiiran in badana xuseen weyaan aw amaba akaru waxay badiyaan atakbiira allah bartay badiyaan watahliila tawxiidka ayay badiyaan laa ilaha illa allah qabla an tusbixuu intaadan waabariisanin uma intaa kadib afiidu shuma faina naas dadka kaanu waxay ahayn yufiiduuna kugu shuma weyaan wa qaala allahu tacala alweyne wuxuu yidhi uma afiidu uma intaa kadib afiidu shuma min xayu meed afaada ay shumeen annaas dadka wastaqfiruu dembi dhaaf weydiisa allah la weyna fa ina allaha la weyne hafuurun mid dembi dhaaf badan weyan raxiimu naxariis badan weyaan xataa tarmu ljamra ilaa dhagaxad ka tuurtaan weyaan marka tafsiirkii marka in alle intii aad saxaabiga aad fasiro ama taabiciga u fasiro amba muxuu ahaa oo oo kitaabka ayaa marka laga soo qaadanay ee tafsiirka isku wada xiran oo muxuu min suurati albaqara ama suurati alfaatixa ila annaas oo sida caadigeed ma ahane waa goos goos weeyaan goos-goos weeyaan hada wallahu aclam wsala allah waslm ala abdi rasuuli mustafa